ay bal markaa ay adduunyo yimaadaan ay weliba rooga ay samaynayaan ee ama camal xuna ama camal aan markaa fiican ah ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii zarigaabuu kaasna kusii sabqay isagoon iyaga abuurin <coughs> rabbi ogaa ruux kastaaba waxa uu samaynayo camalka uu laba imanayo taas ayuu ogaa bal taas weeyaan oo acmaashooduna waa wax dee wixii horay u wada qoran tahay ruux kastana wixii loo abuuray baa loo dhib yaraynayaa cudurdaarna ruuxu kuma lahaa waxyaalahaasoo dee weli cashirka dambaabaya waxyaala inoogu dambeeyaan ee isagiibaa dee ina lagula xisaabtamayaa waxaan ikhtiyaarkiisa iyo ilaahbaa garasho siiyey adiladiina iyo wixii de kaa uga oogay rusushii loo soo diray dariiqii toosnayo dariiqii markaa loo kala caddeeyey waxyaalaha kale wax naga qarsoon inaga waxbaa layna faray wixii layna faray baa laynaga yaqaan waxbaa laynaga nahay wixii laynaga nahay inaan kaba dheeraana laynagaba yaqaanaye laakiin afcaashoodna wixii ogaa ilaahay oo ogaaday cilmigiisii asaliga kuwa sabqay inay samaynayaan ayuunbaabay ahaatay oo iyadna isma bedelayso oo kullon ruux kasta muyasarun waa loo dhib yaraynayaa lima khuliqa low ruux kastana siiya rasuulkaa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markiiu taa hore u sheegay waa yidhaah marka uu yidhi dee naf kastoo dee waxaweyaan manfuusaaba waa la ogyahay meeshay naar ay gelayso naar iyo janno oo yidhaaheen fa fiima alcamal rasuulku muxuu yihi icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lahu camal fala ruux kasta waa loo sahlayaa waxaa loo fudaydinaya wixii loo abuuray oo kidii ahla sacaadana camalkii ahla sacaada baa loo dhib yaraynaya ahla shaqaawana camalkii ahla shaqaawa ayaa loo dhib yaraynaya <clears throat> walacmaalu acmaashuna bilkhawaatimi cibraduna waa wixii ruuxa loogu khatimo camalkiisu ku dhammaado oo dee ruux baaba jira camal falaya fii maa yabduu linnaas camalkii ahlu naareed oo ugu dambayn ilaahay towba waafajinayo ku dhimanaya camalkaa fiican oo ehl uu noqon ruxtaa kala duwan oo fiima yabdu linnaas camalkii ahlu khayrka samayn camalkii jannada samayn baaba meesha jira oo ugu dambayn laakiin marka dambe un camal xun intuu la yimaado kuba dhimanayo khaatimadiisna ay xumaato haddaba acmaasha cibradeeduna waa waxaa isaga kolba camalku kuba dhammaado taasun bay noqon ee kitaabadaa horena hin waa jirtay oo arrinkaa hore dadkii saalixiinta ahaa ee ilaahay ka cabsanayay ee khashyadoodu badnaydna barhkood tan baa ka oohin jirtay khawaatimta ayaa barkood ku urin jirtay ay odhanayeen miyaa talow seen ku ogaadaa waxa laygu khatimayo waxaan kuma dambaynayo badhna sawaabiqda ayaaba iyaga ku ohin jirtay waa ahaayeen oo badhna hadaynay saabiqada hore khaatimadana kuma xidhan tahay markaasaa talow cilmigii ilaahay azaligaha maxaa igu sabqay ma waa ii sabaqday masacaada sacaada badhna taa ka oohin jirtay oo dadkii dee ilaahay ka cabsanaya khashadu badnaa waa saabiqadii hore oy leeyiin talow maxaa dee ii horeeyey waxaa cilmigii ilaahay asaliga ahaa ama kitaabada hore igu horreeyey muxuu yahay kuwana khaatimadan oo talow maxaa aniga khaatimadaydu noqon waa isagoo dee ninkaa taqiga ee cabsida badan waa dee adigu cabsidooda keenaysay maxay khaatimadaodu noqon taas baa walaac iyo warwar iyo bal oohin badan ay kaba ooyaan barhkoodna kuba haysay haddaba alacmaal bilkhawaatiim waa saciidu ruuxa saciidkii ma saciida kii ku liibaanawey biqada ilaahi taas baa saciida waa qadaha ilaahee horeeyey ee sabqay kii sacaada ay u horeysay washaqiyuna ma shaqiya waa ruuxii shaqa kuwa noqday dee ku hoogayna biqada ilahi ilahay qadadiisa shaqa way u horeysay waqad calima allahu tacaala ilaahay wuxuu ogaaday fi lazali cadada man yadkhulu ljannata jannada cidda gelaysa tiradooda min bani aadama wa cadada man yadkhulu nnaara oo minhum reer bani aadam kaba mida calima kula dalika kaa dhammaantii waa ogaaday cala sabiili lijmaal waa tirada guud inta ay tahay iyo watafsiili waa shaksi shaksi iyo ruux cilman cilmi taaman dhan oo dee jahli ka horeeyeyna ma jirin isbedel kuma imanayo waa sidiisiin falaa yazdaadu markaa fii cadadihim ama dee falaa yadfiidan baa markaa yar dhibla marka isdaadaya falaa yasdaadu cadadum cadadkoodu ma ziyaadayo walaa yanqusu mana nuqsaamayo haddii falaa yuzaadu fii cadadihim iyadu dhib malaho lama ziyaadinayo cadadkoodaas walaa yanqus wa insaanin insaan kastaba qad kutiba lahu waxa loo qoray fii badni ummihi caloosha hooyadii ayaa waxa loogu qoray isagoo ku sugan fii badniha xala kowni fii badni ummihi shaqiyun aw saciid xadiidkii dee ibnu mascuud ee saxiixan kuma sugnaa wakadalika saasoo kale waa tan kitaabo dambe weeyaan ee kitaabo horaa jirto saasoo kale kutiba loogu qoray inuu shaqiya ama inuu saciidiya fi lowxi maxfuud walaa yatabadalu ma bedelmayo cilmullaahi tacaala bidalika abadan ilaahay ogaadihii uu cilmigiisii arrinkaa ku tacalluqsanaa asal ahaan isbedel kuma imanayo wakadalika afcaalu lcibaadi fiima calima allahu minhum an yafcalu saasoo kalena waxaa afcaasha addoomaha wixii ilaahay ogaaday ee cilmigiisii kuba sabqay hore een isbeddelka lahayn inay samaynayaan faqad calima subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu oo uu de og yahay ogaada intaanu iyagaba abuurin afcaala khalqii khalqigiisa faashooda oo dhan qabla an yafcaluuha intaanay samayn calimaha fi lazal waa arrin kuwaa sifo cilmi weeye asal ahaan waa xawayaan waa ku ogaa ilaahay taas wa kataba dalika waana qoray wa qadaahu waana xukmiyo qadaray wa kullu insaan insaan kastaana muyasarun waxaa loo dhib yaraynaya limaa khuliqa lihu wixii loo abuuray ama ahluljannati ahlujannaha fayasaruuna waxaa loo sahlaya loo fudaydinaya licamali ahliiljanna wa ama ahlu naari waxaa loo sahlaya licamali ahli walacmaalu bilkhawaatiimi acmaashuna khawaatiimta ayuu maaray ictibaarkeedu ay ahaatay ay kuma xidhan tahayo faqad yuktamu lirajuli waxa la arkaa waana iskaba badan tahay in badu ilaahay tooba inuu waafajiyo bicamalin camal baa loogu khatimayaa saalixan fiican oo suuban bacda isaatin xumaan uu samayn jiray dabadeed fayadkhulu ljanna markaasuu janna saa kuba geli yasbiqu calayhi lkitaabu waqad yukhtamu lirajuli waxaa la arkaa oo iyadna kolkol dhacda in camalkii loogu khatimo ruuxii bicamalin khabiisin camal xun bacda acmaalin saalixa dee waxaa la arkaa acmaashaasi acmaal la aqbalay inaanay ahayn in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala si rasuulkuba axaadiida qaarkood ina arajula la yacmalu camala ahlijanna fiima yabdu linaasa waxaa qarsoon waxbaa meesha jira laakiin dadka waxa u muuqanaya ay dadku say u arkayaan boo camal ka samaynaya markaas dee arrintan kale ayaa ka qaalib noqona fayadkhulu nnaara waalcibratu bilkhawaatiimi walaa saciida ma ahaanin ku dee sacaada ay u sugnaan kulliibaani ilaa man qada allahu lahu sacaadata ruuxii sacaada ilaahay uu xukmiyey wa qadarahaa lahu wa katabaha uu qoray oo mooyeen wajcalahu min ahlihi ehelkiisa caadada u kaba yeelay walaa shaqiya shaqina ma jiro ilaa man qada allahu lahu shaqaawatu kaa ilaahay shaqaawo u qadaray waqadaraha lahu wakatabaha wajcalahu kaba dhigay min ahliha subxaanahu wa tacala laa yusalu cama yafcalu wahum yusaluun wa aslu allah subxana wa tacala aclam alimaam almualifu raximah llahu tacaala wa lqadari sir allahi tacala fi khalqih lam yabطalic cla dalika malakun muqarabun wala nabiyun mursal waxaan dee casharkii kan ka horreeyey ay inoo soo bilaabmay soo horena qaybaanu soo aragnay bal qadarka oo dee arkaantii iimaankaba kaba mida ma ruknigii lixaad ah aduu umuuro kuba tacalluqsan taas baan waxa weeye aan markaa fiqrayn ka soo aragnay ka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa aslulqadari qadarka asalkiisa iyo xaqiiqadiisa weeye iyo qadar waan rumaysannahay oo kollay bal isagaabaan arki doonaa qaybaha uu kaba kooban yahay maraatib aliimaan bilqadarna waxaabaan ku arki doonaa sharaxa haddana laakiin bal xaqiiqadiisa iyo se uu yahay ama asalkiisu sirullaahi tacaala fii khalqihi ilaahay sirtiisii weeye khalqigiisa ku sugnayd hadday iijaab iyo ikmayn tahay risqi ay tahay kanuu faqir noqdo kani qani noqdo hanuun ay tahay kani mid hanuunsan kani mid hallowsan oo intuba ay dee qadarkii ilaahay yihiin intuna xikmad inagaha nagaba qarsoonaatay inaa fahmina xikmadeedii ay jirto haddaba arrinkaasi waa sir ilaahay oo khalqigiisan iyo abuurkiisan kuba sugan lam yabalic bal maalan qadarka madaahirtiisaas iyo waxa weeye iyo inuu dee waxyaalo madluuboo ruuxii bal matalan laga rabo oo dee laasimkoo iimaankiisii kaba mida iyo bal dee simarta fiican ee ruuxii iimaan dhaba qadarkii rumaysani uu kaba helayo umuurahaas waa umuuro inoo muuqda laakiin xaqiiqadiisu si ay tahay iyo bal umuuraha lam yabaric ma daalacanoo calaa daalika waa arrinkaas sirtaas ah iyo xaqiiqadan qadarka iyo umuurahan malaku malag muqarabun la dhoweeyey oo malaa'igta muqarabiinta ka mid ah walaa nebiyun nebina ma daalacan oo arrinkaa ma ogaanin xaqiiqadaas mursalun ilaahay soo direen wa tacamuqu xeeldheeraan lagu xeeldheeraado dalabkii iyo baadhbaadhkiiyo muxuu kaniisaan ku noqday maxaa ilaahay waxaan u sameeyey muxuusan u yeelay taasoo kale oo lagu xeel dheeraadaa tacamuqna almubaalagatu fii dalabi shay baa laydhaa oo dee shay duunduunkii iyo baxsigii aad loogu xeel dheeraado kaas baa laydhaa haddaba waa tacamuq lagu xeel dheeraado bal asalkaas inuu ogaado u ogaado ilaahay lima facala kada iyo lima kana kada iyo taasoo oo kale oo arrinkan qadarka ah iyo wanadaru eegid fii dalika umuuraha caynkaasa laguma fikiraa dariicatu lkhidlaan hoogid iyo ruuxan dee uu hoogay oo dee tawfiiqi iyo waxyaalaha caynkaasa uu kaba hoogay taas wasiiladii iyo dariiqii loo marayay weeye wasullamu lxirmaan oo alfaada isku dhowsaan sheegi doono waa isaguna khayrkii iyo arrintii balde waxa weeyaan waa waxyaalahan dee isaga wixii uu heli lahaaye ilaahay subxaana wa tacaala ama deetan rumayntan iyo uma uga iman lahaa taas dariiqii ama salaankii lagaga qadayay weeye wa darajatu duqyaan xadgudub la xadgudbo isaguna darajadii weeye marka alfaadahan dariica iyo daraja iyo sulam xagga macnaha maanta iyo ujeedada ah, sullam iyo ah, dariicana waaba islaamid darajana imika way ku dhowdo waa alfaada xagga macnaha iskaga dhow alfaadahan kale la socday khiblaan iyo xirmaan iyo duqyaanna iyaguna xaggii macnaha way iskaga dhowyeene ee inta badan khiblaanka waxaa loo isticmaalaa fii muqaabalati nasr oo waxa weeyaan nasriga iyo guusha muqaabilkeed baa khiblaan loo isticmaalaa xirmaanna wuxuu inta badan u yimaadaa fii muqaabalati dafar waa wax lagu liibaanay oo la helay muqaabilkii oo laga qaday oo dee ruuxu aanu helin duqyaankuna waa xadgudubkii oo istiqaamada muqaabilkeed baa markaa uu yimaadaa laakiin bal imaka halkan macnuhu waxa weeyaan umuuraha caynkaasa oo ruuxu uu ku fikiro oo uu bal maalan taasi dihnigiisi iyo qalbigiisi ay shuqisiisidhaa bal xaqiiqadii iyo guntiisaba ogow arrintu ay noqoto maxaa kamid lima facala rabbii kada iyo tan oo kale iyo taasi ee wuxuu gaadayuu ogaan karana maaha iimaamkii iyo umuurihii laga doonaya tasliimkii waa tii aynu soo maray islaamnimadkan baa wuxuu bee ku taagnaanayaa calaaqada midde arrinkiisu waa tasliim iyo hoggaansan iyo aqbal taas bay arrintiisu tahay taasoo kalena waa waaya balbe de arrintaasi waxay dhexalsiin marka dambe shukuuk wasaawis bal de haddaan ilxaad iyo zindaqa iyo waxyaala aanay dhexalsiinba bal umuurahaasay dhexalsiinaysaayo oo kuba imanayaayo haddaba waxyaalahaasoo dhamme tacamuqa jaanibkaasi ku xeeldheeraantaasi iyo waxaasoo la doono in la tatabuco la baxfiyo uun la ogaado in wax la gaari karayo maaha waa dariicat lkhidaan wasalama alxirmaan wadarajat darajat duqyaan markaa sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala falxadara kula alxadar innaga waajibkeennu waa tasliim rumayn aan rumayno taas Eh, bal waxa weeyaan dee waxa qadar uu yahayna si guud ee laynaga doonayo de aanla doonayo inaan rumaynana aan garanno ama xaqiiqadiisa iyo waxaasani arrinka insan wuxuu ku noqdayo wuxuu kuba yimid taasi waxaan gaadhi karna maaho haddaba markaa wuxuu leeyahay digtooni digtooni dhammaanteed maanaa ka digtoono uu digtooni dhan min dalika arrinka caynkaasa waa tacamuq wanadaru fii dalika di weeye aad tidhaaho bal xaqiiqadiisa iyo sirti ogow wuxuu leeyahay digtooni kula alxadar macnaa digtoonow digtooni dhan oo taama min dalika nadaran hadday tahay nadaran wa fikran waa isla mid unoo nadara fiihi oo kale saaina waa kii marka dambe nadari fii dalika maalinta horena waan soo yar marnay ficilka nadar haddii dee fi ay kaba dambayso ama nadara fii ay ka dambaysa inuu fikir iyo taa uu noqdo iyo wax loo fiirsado haddaba arinka caynkaasa xag nadar hadday tahay iyo wa fikran waa isla mid iyo wasoosatan wasooso ruuxii waxaan qalbigiisii shaydaan kusoo turu waswaas keliya iska gooya maadadaa weeye iskaba xidho oo ka bal markaa arintaas digtoonidan dhan ha laga digtoonaado oo ruuxii muslimka kala digtoonaado waayo fa in allaha ilaahay tacaala nasahnaaye dawa waa qariyayoo waa laabay oo uu ka qariyay cilmalqadari cilmigan qadarka waa kaa xaqiiqadiisa iyo sida arrimahani u dhacayaan iyo taas inagii xikma meesha jirta ilaahay subxaana wa tacaala taqdirkiisan maaha xikma la-aan wax yimi laakiin qarsoonida ay wejkii xikmadu inaga qarsoonaadayna xikmadu inaanay jirin maaha garasho la-aanta aan garanan weynay een ka jaahil noqonay arrinkanna maaha waxan inaan xikmadiisu jirin ee bal waxa weeye taa qadarka cilmigiisii oo taa uu ka cabiray sirtiisa iyo dee waa sir ilaahay ama asalkiisa oo kale waa xaqiiqadiiyo kulligiisa iyo sida uu ku dhacayo si arrimahani ay tahin can dadkiisa ama khalqigiisa ilaahay waa ka laabay kaasoo waa ka qariyey wanahaahum waana u diiday oo ama ramiya dalabkiis iyo doonidiis iyo baxdiga caynkaas ay baxteen dee waxay gaari karaan maaha waxay ogaan karaan maaha taasna wax kaley kalay dhaxalsiinaysaa umuusoosay dhexalsiin shaki umuur ayay dhaxalsiin marka damada dee waxa weyaan arrinkii laga doonaya tasliimkiiyo taasay islaamnimadku ugu fiicnaanaya o dhanna meeshuu kaba baxaya famasala ruuxa kama qaala tacaala laa yus'alu cama yafcalu dee lama weydiinayo waxau isagu samaynaya xikmadna waa u samaynayaa waay laakiin waxa uu samaynaya wahum yusaluuna iyaga si waa la weydiinaya markaa ruuxii muslimka ahaa lima kada lima facala kada taasi maaha waxu taalla bal dee imaka waxa weyaan lima amara kada oo kale axyaan kaanta shareecada haddii aan dee xikmadii iyo waxyaalahaas sadee badh in badan lagaba ogaan karaa aan ogaano waaba alxamdulilah waa shay khayra inagoo iimaankeennii hore uu meeshii jiro laakiin taynoo taallaan ilaahay muxuu amray iyo dee maxaa layga doonayaa iyo taas mooyaane laakiin muxuu tan u amray muxuu tan u sameeyey maxaa waxan ay u dhacday taasi wuxuu gaari kara maaha ogaan kara maaha wax kalena way dhexalsiinaysahay bal markaa inuu iskaba ilaaliyo kaba digtoonaado famasala ruuxa isagu weydiiyo su-aashiisu ay noqoto lima facala ilaahay muxuu waxan u sameeyey kan muxuu qani uga yeelay kanna uu faqiir ugaba dhibay kan muxuu u hanuuniyey kanna u haleeyey oo kale maxaa san ayay ku dhacday bal taas faqad radda xukma alkitaab kitaabka xukumkiisii ruuxaasi beeninayaayo waa ceriyey ee haddii shubo ku timi oo isaga ama taawiil ugaba timi oo ay tahay horta marka hore in loo caddeeyo oo laga suuriya bal marka aanay jirinna xukumkiisu kan buu noqono waman radda ruuxa ceriya xukma alkitaabi kitaabka xukumkiisa ruuxa celiya kaana min alkaafiriina dadka gaaladu kaba mid noqonaya marka macnu waxa weeyaan horta dee qadarkii waawatanoo laynaga doonayo inaan rumayno wixii laynaga doonayo inaan rumayno aan yaqiinaano waxaan fahmaynay laakiin xaqiiqadiisa iyo waxaan isan muxuu ku noqdayo maxaa dee arrimaha inaga qarsoon waxaan dihnigeena iyo fikirkeennu gaadhaya maaho markaa islaamku wuxuu ama dee halkan inooguba sugan in laynoo diidayo in lagu xeel dheeraado la tatabuco fii baxhi masaa'il alqadar masaa-ishan qadarka baxsinteeda oo kale su-aal ama la isweydiiyo ruuxu isweydiiyo ama cid kaleba can asraari liqadari alghaa'ibati can madaarika albashar asraartan qadarka ee ka qarsoon basharka madaarigti waa shay qeybuu noqonayaa qeybna ma ogaan karno ilaahumba subxaana wa tacaala og bookan sababtuna waxa weyaan khawdka iyo waxyaalaha la dhex galo lagala fikira natiijo la gaari karaa ma jirto oo wax natiijoon halkaa ku gaadhaynaa hoteaan wax ku ogaanaynaa maba jirto bal maxaa keenaysaa xayro ruuxii iyo shaki ku dhaca iyo dalaal bay noqon waxay u furaysaa albaab cinaadiya albaab ilxaadiya zandiqay u furaysaayoo kale bal markaa arrinku waa tasliim taas iyo rumayn iyo taas wayaan dee ruuxu wixii la amrayna uu la yimaado wixii laga nahyana uu ka dheeraado wixii maqbuure ee qadaree kuba dhacaana ku yimaadona uu kuba sabro taas baa waajibkiisu noqon iyadoo dee ictiqaadkaa iyo yaqiintaasi kaba horeyso taa wixii ka duwan waxa ka yimaadaan waa xayro waa shaki iyo dariiq dee ibliis u furaya ruuxii oo hadhow uu shaki ku ridayo wasooso ku ridayo bal halle uu kuba ridayo maalin oran waa soo yarqaadee markaynu bal masaa-ishiisa waa qadarkii kolaya masaladan aan soo qaadon bal waxaan eegayaa n sadee ruuxu arrintan gartay tasliimkaa laba yimi aqoonsaday isaga naftiisii faa'iidadiida adduunyaa iyo himaarteedii iyo yaqiintiiyo u helay ruuxtaas doonay inuu ogaado maxaa tani ku dhacday maxaa tani ku dhacdayna markii dambe shaki iyo xayriya zunduq oo kale ibnu raawinka laydhaa kolay adigu de isagaba istilmaamayay inuu waxyaalaan ku sadaqoodeen ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah kole kutubta baraaqadnooba kitaabul macaani ay ku soo qaataan iyagoo dee arrin kale muqtada daahir khilaafka muqtada daahiriya markay dee amtila u soo qaadaya ama waxyaalaha kaba hadlayaan kamcaaqirin caaqirin acyat madaahibuhu wajaahilin jaahilin talqaahu marzuuqa hada aladii taraka alawhaama xaa'iratan waxsayara alcaalima naxriira sindiiqahu muxuuna wuxuu leeyahay baa dee wuxuu egay isagu ama bal ninkaa caqilka caqligiisu heerka saraya isku tilmaamay aqoontiisu ay sarraysiya waxyaalahaasu isku tilmaamay wuxuu leeyahay waxa badan ruux caaqila weliba caaqila dee aad caqligiisu heer sare u yaho acyat mabaahibu marka la eego masaaligtii iyo duruqdii uu risqi heli laa ay soo wada xidhmeen ka soo odmeen hadduu baxo ay hadduu doono dee waxa ka horeeya waa xirmaan oo kale wajaahilin jaahilin talqahu marsuuqan mid jaahilo weyne sii jaahila buu leeyahay ofilayso isagoo dee fadhi iyo jief ku cunaya atacba ugama baahanayn kale deetu muxuu waatinaba jeedeen hada aladii taraka alawhaama xayratan arrinkaasi awhaamtii ujeedada maxaa kan haddii la leeyada kanaaba ku mudnaa weeye kanoo ahayd caaqilka caaqilka ama caalimka in la arsaaqo isagoo ka jief ama fadhi wax ku cunayo noqdo kan isagu jaahilkiina ay arrinta kale ay noqoto maxaa kala bedelay maxaad san keenadee tuu waa dee rumaysmacaan aanu qadar rumaysayn ama halkan hada aladii taraka alawhaama xayratan arrinkaasi waa waxa dadka maskaxdoodii ka dhigay mid wareersan xayra ay ku dhacayso waa ruux dee doonayno waxyaalahan lima kada tani maxay u dhacday etuu muxuu yidhi wasayara alcaalima naxriira zindiiqa caalimkii naxriirka ahaa cilmi aada ugu fogaadayna ka dhigay mid zindiiqa oo waxba rumayseen oo ama dee taasoo kale ujeedadayga waa cadaabo yahay iimaankii markii laga waayo qadar markuu is bal xaqiiqo iyo ma gaari karo ma ogaan karo tana xikmad bay wada leedahay inagu haddaynaan inaga qarsoontaynaa xikmad mid kastana waa ibtilaya imtixaan oo kale bal taas eeg waa marka marka uu isdhaho waxaan ku dhuboon oo ogow oo xaqiiqadiisa ogow waxa uu dhaxalsiiyaa waa shaki iyo xayre iyo dalaal ama sandiqada iyo ilxaadkaas inuu u baxo taasay dhaxalsini ama ka kale ee markaatan wixii lagu ilaahay ku keenayna waa ku sabraya waana qadarkii buu rumaysanyao dumaaniino qalbi iyo xasilooni iyo bal ludfi ilaahay buu helayahay oo kaleo nin kaloo taa muqaabilkii ah oo isaga magaciisa ma garanayo waxa weeyaan muxuu lahaa kam caalimin yaskunu beyta bilkira wajaahilin lahu qusuurun waquraan laakiin muxuu yihi lama qara'naa qowlahu subxaanahu naxnu qasamna baynahum zaala lmiraq waxlay badana soo kama cabirin caalimu aqal kira ku jaahiro iyo qusuur iyo qaryooyin danba wada leh oo jaahila laakiin muxuu yidhi lama qara'na qowlahu subxana marka qadarkii rumaynay lama qara'na qowlahu subxaana markaan aqrina qowlkii ilahay uhi naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum dalad mara shaki meesha u ka baxay xeradii waa ilaahay qaybtii waa ilaahay taqdiirkii isagaana xamdi kuleh waana xikmadniisna isagay uga sugnaatay marka isagaa marka xayre uu ku dhacayo shakiya balde alxamdulilah buu leeyahy tibuu leeyahy markaas oo kale haddaba waxaan leenahay hadduu israatan wax natiijo la gaarayaa ma jirto natiijadu maxay noqon shaki iyo xayre iyo wasooso ayay noqon haddii kale dee waaba kaasoo iimaankaas iyo yaqiintaas iyo dumaaniyada adduunyadii uu kaga faa'iidayo inta uu joogo akhrina ruuxa mu'minka uu yahay taas bay noqonaysaayo bal hadda markaa oolaha wuxuu leeyahay umuuraha alla iska ilaaliyo halaga digtoonaado in rumayntu waa halkeed laakiin waa in la ogaado maxay tani ku dhacday maxay tani ku noqotay taa cidima ogaan karto nebi mursalena looma sheegin malak muqarabana waana arin jiro oo ilaahay subxaana watacaala cilmigii iyo taqdiirkiia alluqatu alkhidlaanu cadamu tawfiiq khidlaanku waa cadamu tawfiiqan oo dee waxaweye inaana wixii toosnayd iyo si aan la waafajin adduqyaana tajaawuz alxaddi xaddioo laga gudbo anaamahu khalqahu waa khalqigiisii oo kale asharx aslu lqadari sirullahi tacaala qadarka asalkiisu waa ilaahay subxaana wa tacaala sirtii oo waa wax ilaahay u gaaraho dee ilaahay og yahay xaqiiqadiisa iyo sa uu yahaye umuurahan wax dee laakiin aan dadkii ani ogaan karinba oo lam yamtaric calayhi axadun ruxma ma daalacan axad min alkhalqi khalqiga ka mid ah walaa yasix ma ansaxayso atacamuqu fiihi in aada loogu xeeldeeraado baxdigii iyo darabkii iyo taasoo kale wa muxaawalatu lwusuuli ilaa xaqiiqatih laysku dayo in xaqiiqadiisa la gaadha taasi ma ansaxayso wax dee ruuxuu suurtagelay maa wuxuu ka dhaxlaya waa arrintaas ee eh, maalan ciddii sidaa baabkaa martay ay ka dhaxashay un kama qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam waidaa dukira alqadaru faamsiku dee kole xadiidka waxyaalaha laba socday markaasee tani waa qayb ka mida ah xadiidkii qadarka haddii la hadal qaado la xuso qadarku hadday tahay dee rumayntiisa la rumeeyey wax kastaaba ilaahay taqdiirkii inuu maraatibta inoo soo socota waa la sheegayaa waabatan dee xadiidkii jibriil baa inoogu sugnayd arkaantii imaamkii markii uu markaa rasuulkii ilaahay sheegayo jibriil oo saa'ila si dadka ugu faa'iideeyo u weydiiyey uu sheegay qadarka khayrkiiyo sharkiiba in la rumeeyo laakiin waxa weeyaan waa maxuu yahay xaqiiqadiisa kufrigiisa maxaa samaaay u dhacday muxuu kanisan u noqday taasoo kale arrinku hadday noqoto fa afkiina ka haysta ka joogsada waayo waxa ka yimaada waa arrintaas sheegnay shaki iyo xayra unbaa kaba iman in xaqiiqana lamama gaarayo iimaankii iyo tasliimkiina meeshuu kaba baxaya ee fahamsikow xadiidka ciddii warisay iyo na waa inoogu sugan yahay dee xagga hoose waa kan albaanina kasoo noqlinaya silsiladiisa inuu xasan likayrihi sheegay laakiin qorooyinkii kale bal soo saaray waa ka mukalay xagga hoose inoogu takriijsan yahay marka wuxuu ihi waman rama ruuxa doona alwusuula gaadhid ilaa xaqiiqatin xaqiiqo xaqiiqadii qadar kolley mar dambana wuu soo celin walow mar saddexaad iyada caadi ay noqon waxaan filayaa dee kollay mudaaf ilehgii baa meeshan ka dhacsan oono la yidhaaho sida hadalkuba waman rama alwusuula ilaa xaqiiqatihi ha uun lagu daro oo qadarka xaqiiqadiisa inuu ogaado ruuxa doona ee u qasta saas doona faqad salaka wuxuu maray dariiq alkhiblaani waalxirmaani min altawfiiq hoojin iyo qabid iyo ka qabo waayo tawfiiqii ayuu markaa dariiqii sii maray wa saciida sullama alxirmaani wuxuu fuulay sallaamkii iyadna xirmaanka iyo ka qabitaanka waa alfaadaha naga waa isku dhayna alfaadihii sheekhunbuu soo yar celiyey isagoo dee waxyaala ku ordayay min uu ka qaduu ka hoogo wabalaga waxaanu gaadhay darajata duqyaan xadgudub iyo mujaawasata xad waa islaaba mida darajadiibuu gaadhay sababtuna waa maxay ib waa litacriif iban ibcilliga laa yaclamu ma oga xaqiiqata alqadari qadarka xaqiiqadiisa ila allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay uun mooyeen wamahmaa fakara annaasu waa dee inkastoo hadii ay kuma fakiraan oo hadiyo haddii ay kuma fakiraan dadku ama si ay ugu fikiraan dadku arrinkan qadarka iyo bal xaqiiqadiisa ogo iyo waxan muxuua ah, lima facala kada iyo lima kaana kada oo kale falan yasiruu ma gaadhayaan ilaa xaqiiqatin xaqiiqo uu leeyahay ama ilaa xaqiiqatihi baldaasaatii hore xaqiiqadii qadarkaasi lahaa maba gaadhayaan laakiin maxaa jira oo wixii de inaga ay xaggii qadarka aan inaga laynaga doonayay ina saarnaay hayra laakina anana inagu numinu waxaan rumaynaynaa lianna allaha ilaahay tacaala nasahnaaye calima kula shayin shay kastaba inuu fil asal iyo waxa weeyaan cilmigaanay jahaalana kaba horeyn ee waxaweyaan asalka ahaa ee markaa sarmadiga ahaa inuu ogaaday shay kastaba wa katabahuu qorayna oo intaanu samooyinkeedu kaba abuurin lawxul maxfuudka uu kusii qoray qabla an yakhluqa asamaawaati walardi bihamsiina alfa sanaba wa araadahu uu doonayna isagaana iraadeeyo waxaanu doonin ee imanayo wa khalaqahu markii dambena si waafaqsan sidii markii hore cilmigiisii asaligaa ku saloqday ayuu abuuray oo awjada u ahaysiiyey fa haadihi tani arbacu maraatiba waa afar martabo lilqadari qadarka u sugnaatay afarta uu inoo sheegayaana waa dee mid wuxuu hi bian allaha tacaala calima kula shay haddana wuxuu ku xigsiiye wakatabahu katabahu ta saddexaad wa araadahu ta afraad wa khalaqahu oo waxa weeye macnuha kitaabkii iyo sunnihii iyo salafka ijmaacoodiibaa wuxuu ina tusayaa calaa ana allaha tacaala mawsuufun bilcilmi azalan wa inuu ilaahay cilmi ku sifaysan yahay horaantaa u soo maray asal ahaan laa yaqiibu can cilmihi shay taasi waa martabo waxaa kaloo iyadna kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii salafkuna tusaya annahu kataba kula maa huwa kaanihi ilaa yowmi alqiyaama iyadna adiladeedii baan haynaa in ilaahay qoray intaanu abuurinba wax kastoo ahaan doona ilaa maalinta qiyaamaha taasna waa mid oo waa kitaabadii waxaa kaloo iyaduna kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii salafkii ummaddu ina tusaya ana mashii'atahu naafidatun fii kulli shay ilaahay iraadadiisa iyo mashii'adiisu inay tahay taa qaalibada ah taa soconaysa maa shaa kan wamaa lam yasha lam yakun waana umuuro aan soo maray oo dee famaa shaa kan wamaa lam yasha lam yakun waxa weeye taasna iyadana waa qayb maxaa kaloo iyadana nusuusta ina tusaysaa kitaab iyo sunna lahayd iyo ijmaacii salafku lahayd ayna tusaysaa waanahu khaaliqu kulli shayin laa khaaliqa hayru walaa rabba siwaa shay kastaba ka isagu abuuray inuu yahay oo weliba siida cilmigiisiaa sarigaa ku sabaqday hore ugu sii qoray si waafaqsan baana qabo ande markaas mutadaabiq u imanayaa shay kastaba ka abuuray rabbi aan isaga hayna inaan jirin marka afarta arrimood ee nusuustiina ayaa ahlalcilmi khaasatan baabka caqaa'id iyo qolooyinkan halkan ayaa waxay istiraax kaba dhigteen inay ku magacaabaan maraatib matalan alqadar maraatib aliimaani bilqadar rumaynta qadarka la rumeeye maraatibta uu leeyahy waa afarta arrimood ee sheegna waana afartan hadalkiisa nagu sugnayd waa yar basiyo macnaa dee nusuustii saabitada ahayd ee sariixayd iyo ijmaacii baa inoogu yimi ilaahay subxaana wa tacaala inuu shay kastaba cilmi ahaan ixaadeeyey cilmigiisaasna azali yahay waa mid na yahay waa mid oo de wax jahaloo ka horeeyo taasi aanu jirin waa cilmiga aandhamde waxaweyaan aan bilowgaaba lahayn azaliga ahaa arrinka labaadna ilaahay subxaana wa tacaala intaanu samooyin iyo dhuuba abuuray weliba konton kun oo sanadood ka hor ayuu wax kastoo ahaan doona sii qoray waa qayb labaad oo iyadna qadarka martabo labaada waa kitaabada iyadna horeysay intaan makhluuqaadkanba la abuuray rabbi subxaanah wa tacaala weliba muddadaa dheera xadiidka inoogu timi ka hor lasii qoray taasna dee nusuustii baa inooguba sugan arrinka saddexaadna waa ilaahay mashiicadiisii inay naafido tahay wixii uu doonunba ahaanaya maa shaa kan wamaa lam yasha lam yakun oo waxaan de aqoonsannahay waa martabo saddexaad arrinka afraadna waa abuurkan ilaahay subxaana wa tacaala shay kastaba ka abuuray uu yahay wax kastaba waxaanu isagu abuurini ma ahaanayo waxaanu isagu abuurini ma imanayo rabbi aan isaga hayni jirto abuurkiisana cilmigiisii asaligahaa markaa asaligahaa wuxuu ku sabqay ee kitaabada horena ay horraysay ee uu raadeeyey baa abuurkana uu waafaqsanaanaya waa sii cilmigaasi ugu sabqa u iraadeeyanbu waxana abuurkanauba dhacaya waa martabada iyadna ugu dambaysa marka afartaa martabo iyo afartaas ayay culimmadu istilaax ugaba dhigteen baabkan marka la joogo maraatibu liimaani bilqadar qadarka rumaynta la rumeeya maraatibta ay leedahay oo maraatibtaas wey waana tanow isagina fa haadihi arbacu maraatiba lilqadari labudda waxaa mahuraan ah innaga markay noqoto dee maaha maxay sani ku dhacda iyo xaqiiqadiyo kunintee ma ogaan karno ruuxa waxa uga yimaadaa waa shaki iyo xayro uun haddaanay dee uga kasoo dhacayna uu dee markuu dhulkana uu aada hoos uu galo waxa weeyaan ilaa barkoodna uu xakameeyo afkooda iyo dhagahood iyo soo gaadho ayaa dadkii dee dhibtii ay aad iyo aada u badnaataa dadka xataa waxaabay ku tamaniyayaan geesun in looga kaxeeyo geesun loogaba kaxeeyo markaa saas xadiidkii dee saxiixa inooguba timi ay dee ambiyadii iyo rusushii ayay u tegayaan nebi aadan baa loo tegi oo nebi ibraahim baa loo tegi oo waxa weeye iyadu dee waxaweye nebi muuse nebi ciise oo ay weydiisanayaan bal rabbi inay ugu ergeeyaan oo meeshan waxa ay sugayaan ba waa da in xisaabtii dhacdo halkan gees looga kaxeeyo uun markaasaa nebi kastaaba iska riixaya uu odhanayaa rabbigay cadho ayuu cadhooday hore aanu mid lamida ah u cadhoon dibna aanu cadhoonayn mid laba mida ah. aniguna de waxa weeyaan ba waxyaalaha mid kastaa ku cudur daaranaya nafsi nafsi nafsi buu odhan ugu dambayna rasuulka ilaahay bay soo gaadhaysaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagay soo gaadhaysaa kolleyna markaasaa rasuulka ilaahay dee ana laha odhan oo waa tegiyo carshiga hoostiisuu ku sujuudi oo mudduu sujuudnaano ilaahay baa ammaano badan oonu adduunyadiiba xataa loo furin ba halkaa loogu furayaa rabbi uu ku ammaano ugu dambayn baa ilaahay uu odhanayaa dee madaxaaga saroqaad muxameda wasal tucda washfac tushafac shafaaco qaad waa lagaa shafaaca aqbali shafaacadaasna waa dadkao dhan dhammaan waa laysku wada jiraayo cid gaar uma aha arrinku waxa weeyaan waa lifasli alqadaa si adigu dadkii halkan looga ka tago oo looga dareero in xisaabtii dhacdo oo dee sibaa ilaahay subxaana wa tacaala shafaacadaasna uu leeyahay keligii laga aqbalaya markaa taa weeye rasuulka ilaahayna dee waxa muuqanaysa fadliga oo ambiyadii kale iyo rusushii kaleo dhan kaba lahaa bal arrintan dee nebi kastaaba iska soo riixayo uu odhanayo nafsi nafsi marka dambe rasuulka ilahi dadka u shafaaco qaadiya xadiiskan waxaaba kuwa bilameynaa sayidu nnaasi yowma alqiyaama oo dee walow uu yahay kii ugu fadliga badnaa adduunyada haddana muqtiga ah siyaadadiibaa muuqanaysa arrintaasaabay dee ahli mowqif guud ahaanba ugu muuqanaysa daba taasi waata waana dee muqaamka maxmuudka ilaaha yidhi casaa rabuka an yabcataka maqaaman maxmuuda oo maqaamka la mahadinayo khalaa'iqdoo dhamme ay ku wada mahadinaysa ilaahay joojinaya waxa weeye waa ashafaacat alcudmaa kaasba weeye bal markaa taasi waa ta koobaad rasuulka ilaahay baa keligii ee leh ilaahay baa keligii siiyey cid kaloo la wadaagsanaysaa ma jirto waana almaqaam almaxmuud ee uu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal maalan taas xataa dee dacooyinkeeniyo waa cabdi almaqaam almaxmuud ba ay jirto <clears throat> oo waxa weeyaan balbarkaa taas weeye shafaacat alcudmaa kole aada tafsiirkeedna taa weeye in laga yaaba in kitaabka waxay dee bal mar dambe haddii hadal inooguba yimaado oo wax kaloo lagu fasiray dee bal matalan marka lagu kolay dee he qowlka tafsiirkeediiyo sawaabka aha saxa taas weeye almaqaam almaxmuud damaha wax kale wahiya saabitatu bilaa rad taasi iyada waa mid waa tii koobaad wakadalika sidaasoo kale waxaa shafaacatuhu sala allahu calayh wasalam shafaacadii rasuulka ilaahay u shafaaco qaadayey fii man tasaawat xasanaatuhu wa sayi'aatuhu xasanaadkiisa iyo sayi ciddii ama kuwa ay sinmeen iyo duul ay sinmeen oo macnaa waxa weeye dee xasanaadkiisii iyo sayi may kala raajix noqon haddii xasanaadkiisu raajix noqdo dee wuxuu noqon lahaa kuwa liibaana sayi hadduu raajix noqon lahaa arbudala way sinmeen oo kale marka kuwaasoo kalena iyadna shafaaca u shafaaqadaa qaadayo macnaa jaanibkii xasanaadka marka ay u raajix noqon shafaacadaas oo janno kuba gelayaa jira wa minhaa waxaa kaba mida ah shafaacatu shafaacadiisii uu shafaaco qaadayay fii aqwaamin aqwaam umira bihim la amray ila naari naar looba amray oo waxa weeyaan aqwaam iyagana naar loo amray oo dee galabsaday naaroo camalkii iyo wixii ay kuwa waajibsanayeen laba yimi oo ilaahay subxaanah watacaala rasuulka shafaacada kaba aqbaliyo laa yadkhuluunaha kuwa laga soo saaraya way noo dambeeyeen aan markaa gelahayn naartii aan gelahayn looba amray ee rasuulka ilaahay shafaacadii lagula joojinayo wa minha waxaa kaba mida shafaacatuhu shafaacadiisii fii rafci darajaati man dad ama yaduul darajaadkood koryeelkeed shafaacadiisii kuba tacalluqsanayd man kuwaasoo yadkhulu gelaya aljannata lafdiga man ah ee xagga macnaha jamac bay ka tahay xagga lafdigana waa lafdi mufrada markaasna deeta saa daraaddeed waxyaalahan dee iyada kaba dambeeya ama damaa'ir iyo usoo noqoniyo waxyaalahaas oo kale kol macnaha la eegaayo waa la jamciyaa kolna lafdigaa la eegaayo waa la ifraadiyaa qur-aankay kolkol ay dhacda aayad keliya iyado dee arrintiiba ku wada sugantahay macnihii oo la dhowray iyo xataa iyo lafdigii oo la dhowray labadiba ay ku wada sugan yihiin ujeedadayda ah fii rafci darajaati man imika dee yadkhulu ljanna halkan haddii la idhaha fii rafci darajaati man yadkhuluuna aljannana caadi bay ahaan laydoo macnaha marka la eego ay leedahay imikana waa lafdiga infiraadkiisii un waa lafdiga ay lahayd oo ta kalena waa shafaaco rasuulka ilaahay uu shafaaco qaadayo iyadna maxay tahay oo dee shafaacadaas waxay ku tacalluqsantay fii rafci darajaati man yadkhulu janna waa kuwo jannada gelaya ama dee darajaadkoodii oo sare loogu qaado fowqa maa yastaxiqu intii uu mudaniyo wax ka sarraysa cibaaradii halkan dee shaarixan kolley meeshan u asiilsan ee ugu horeeye shuraaxdanoo dambe mid ikhtisaariya mid talkiisiya mid kale dee dariiqiisiya kuma socda iyo taasi walo imaka sharax dee ay tahay haddana wuxuu baab buuya bal sheekha kitaabkan kitaab laalilbahiya la ydhaayo marka horeba sharaxa ku khulaaseeya haddana marka dambe dib ugu celiyo intii hore talkhiiskiisii sharaxaas ayadoo isagoo su-aaliya jawaab kaba dhigaya umuura ayaa jirto mujalad ron ah ayaa de waxa weeyaan cibaaradiisu waxay ahayd baa le isagaa dee fawqa maa kaana yaqtadiihi sawaabu acmaalihim halka fawqa maa yastaxiqu bedelkeeda waana cibaaro dee waxa weeye ka yar mudan fawqa maa kaana yaqtadiihi sawaabu acmaalihim oo wuxuu rasuulka ilaahay baa u shafaaco qaadaya jannadii way galeenba laakiin marka la eego darajaad sare oo camalkoodan ay la yimaadeene iyagu lahaayeen intii dee uu keenayey amool aan kaba cabirna ay ku mudanayeen dee fadli ahaan ay ugu mudanayeen waa fadli ahaan ay ugu mudanayeen in ka sarraysa macnaa waxa weyn darajaadkii baa loo koryeelaya oo meel aan camalkooda gaarsiisnayn camalkoodani wixii uu keenaye fadli ahaan uu ku keenayey ilaahay fadligii weeyaane in ka sarraysa oo darajaad ka sarraysa ayaa la siinaya la gaadhsiinayaa ay ku helayaan shafaacaddii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii rafci darajaati man yadkhulu ljannata fowqa maa yastaxaq ama fowqa maa kaana yaqtadii sawaabu acmaalihim acmaashooda ajrigii iyo sawaabkii ay lahayd intii ay gaadhsiisnayd fadli ahaan u gaadhsiisnayd ay keenaysa in ka sarraysa oo darajaad kale ah oo sare ah ayaaba lasii siinayaa oo darajaadkoodii baa sare loogu qaadaya waana shafaacataasna waa qayb wa minha waxaa kaa mid ah shafaacatuhu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay shafaacadiisii fii qowmin qowm iyagana ugu shafaaco qaadayaba yadkhuluuna aljannata bikayri xisaabin jannada gelaya xisaab dhibade xadiidka weynee dheer ee shafaacadaabay kuba sugnayd in la odhanayo ilaahay uu ku odhanayo ummaddaada waxaad ka gelisaa bal waxa weeye dee albaab loo tilmaamay cidda aan xisaabi korkooda ahayn jannada kaba geli oo kale xadiidkii dee maalan cukaashatu bnu muxsan intuu kacay rasuulka ilaahi markuu yihi toddobaatan kunoo xisaab la-aan jannadii ku gelaya ayaa kuba sugan uu yidhi ilaahay waxaad ii baridaa inuu aniga kuwaa iguma doro rasuulkii anta minhum kolle waa noocay dee meelahan kuba fasiraan taasoo nooc shafaaca adigu iyagaad kaba mid tahay dee bal xadiidkaasna waxaa kuba sugnayd ee shafaacat alcudmaa ay kuba soo aroorteen lagu odhanayo ilaah ku odhanayo ummaddaada waxaad ka gelisaa malaa xisaaba calayhim kaninka caynkaasa ah kaba gelin haddaba taasna waxa weeye waa shafaaco wa minhaa waxaa kaa mida shafaacatuhu shafaacadiisii rasuulkii ilaahay aatay fii takfiifi alcadaabi cadaabka fudaydintiisa caman shaqsi laga fudaydiyo yastaxiquu ku mudanaya oo ku cadaab mutay cadaabkii lagama soo saari halka waa inoo dambaysaa soo saarkaas iyo dadka cadaabka laga soo saarayo cadaabkii lagama soo saarinba laakiin waa laga fudaydiiyey waxaana looga fudaydiyey shafaacadii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayhum waa kitaabkii waa kooban yahay dee nusuustii waxba waa tilmaamaya uun amilana walaa meeloodan bani halkan dambe oo waxa weeyaan waa ka dhigan shafaacadan iyaduu rasuulkii ilaahay cid uu shafaaco qaadayo si cadaabka looga fudaydiyo shafaacadii uu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiid noogu sugnaatay adeerkii abu daalib uu shafaaco qaaday in cadaabka laga fudaydiyo oo adeerkii cabbaas baa weydiiyo oo yidhi wuu ku ilaa daafici jiray oo dee waa la ogyahay ba taas dee waatan wada garanayno maxaad u tartay bal matalan abu daalib oo rasuulka ilaahay baa salawaatullaahi wasalaamu caleyh sheegay in dee cadaabkiisii adigu laga soo saarayo la dhigayo fii daxdaaxin min annaar daxdaax min annaar ujeedo biyuhu markay kooban yihiine intan qadamka uun haddii daadba jiraan ma biyo jiraan intaa aan dee dhulkayab aan dhigayno cagta aan dhigayno inhaasuun markay yihiin kuwa qarinaya ama intaasun gaadhsiisan baaba daxdax lagu magacaaba haddaba ujeedadu isagoo dee gaal ahaa cadaabkii gaalada mutayne gaalnimo ku dhintay naarna waa ku jirayaa uuna odeystaa gaalada kale ayuunba uguba jirayaa ayaa laga soo saaray oo cadaab kooban oo intaa qadabkiisaasuun waxa weeyaan gaadhsiisan walow aanu islahayn cid baa kaa cadaab badan ayaa la yeelayaa markaasaa rasuulku wuxuui haddaan anigu jirinna oo aniga dee markaa shafaacadaydaasi aanay jirinna dee wuxuu noqon lahaa meelaha darakaadkaa ah hoosee naareed ayuu kuba sugnaan lahaa markaaba tanta ula jeedaan waxa weeye shafaacada rasuulka ilaahay adeerkii abidaalib uu shafaaco qaaday in cadaabkaa laga fuday de xadiidu saxiixina waa kii ku yimi walow tasmiyadiisu aanay ku sugnayn laakiin waxa weeyaan ay dee culimmadu kuba fasiraan in ruuxa ahlunaarka ugu naar fududi waa dadka ahlunaarka ugu naar fudud waa mid la dhibayo halkaa raysmagaadhadiisa waa halkan yare godanee luuka markaan deaanu luugkuba gaadhin lugteena raysmagaadhadiisa xabad dhuxula la saarayo markaa madaxiisuna haddana halkaa maskaxdiisu ay ka karayso waa dhuxushi yaraydee naareede halkaa ku sugnayd ee loo dhigay loogu joojiyey ayaa maskaxdiisu yaqli minha dimaagu taas weli isagu isma lahaa cidba ka naar fudud isagaana ugu naar fudud oo kale bal takriifkaasi waa shafaacadaas oo kale qurdubi imaamkan tafsiirka leh maaha imaamkan xadii kitaabka xadiidka ale ah waa imaamka mufasirka ah ayaa kitaabkiisa misna shayirkii atadkira ee umuuraha aakhiro iyo uu kagaba hadlay dee madbuucee mashhuurka ah ayaa markuu dee ka soo qaadayay oo kale ayaa wuxuu idhaha haddii laba yidhaaho fain qiila faqad qaala allahu tacaala famaa tanfacahu shafaacatu shaaficiin waayesay gaalnimu ku dhintay ilaahayna gaalada markaa uu ka hadlayay wuxuu ihi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin waxuma tarayso kuwa shaaficiintaa shafaacadoodu umama tarayso xadiidkiina waxaa ku sugan shafaaca inuu mudanayo takhfiif cadaabeeda cadaab kama baxayeen haddii taa laba yidhaaho laydhaa miyaana dee arrinkan aayaddaasi ka hor iman ahayn unay ahaynba ayaa wuxuu ihi jawaabti waxay noqon laa tanfacuu fi lkhuruuji min annaari kama tanfacu cusaata almuwaxidiina aladiina yakhrujuuna minha wayadkhuluuna aljanna macnuhu wuxuu noqonayaa dee iyadoo markaan suuradan eegayno ma anfacayso oo shafaacadaasi kuma anfacayso bixid iyo saarid naartii laga soo saaro saacusaatal almuwaxidiin baa naartii looga soo saarayo ay marka dambe janno u gelayaan halkii unbuu kuba jirayaaye waa fudaydin iyo dee barhkoodna waaba dhici karta inay yidhaahaan aayadda caam bay ahayd kana waa xadiid khaase eh, waa laga reebayaa unoo intan baa la gaar ahaan looga soo saaraya laakiin dee kolley naar kama soo baxayo bal taasna iyadna waa mid <clears throat> shafaacatu fii takfiifi alcadaabi caman yastaxiqu wa minha waxaa kala mid ah shafaacatuhu shafaacadiisii lijamiici lmu'miniina mu'miniinta dhammaantood uu shafaaco qaadiyay fii dukhuuli iljanna janno gelitaankeedoo ilaa isagaa ugu horeynayo cid albaabka lagaba furo albaabka janna lagaba furo isagaa u horeyn doona ummadiisuna markaasay raacaysaa oo dee kulle xadiidna waa kuba yimi xadiid kalena wuxuu kuba yimi markaa rasuulkii ilaahay dee inta badkiina ay siraadkiina la dhaafo halkaas albaabkaa jannada markuu isagu furitaankii dalbo inuu khaasinkii odhanayo waa kuma markuu dhaa waa muxamed uu odhanayo bika umirtu alla aftaxa liaxadin qablak waxa lay faray adiga inaan axad adiga kaa horreeya albaabka ka furin adigo aada noqoto ka ugu horeeya ee ummadiisna tabacbay u noqon markaa shafaacada guud ee janno ee fasaxa laysu fasaxayo jannadii in la galo rasuulka ilaahi baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadka uguba horeeya ummadiisna isagay tabacuba noqon bal taasna waa mid kale anwaacdii wa minha shafaacatu lijamiici almuminiina fii dukuuli iljanna wa minha waxaa kaba mid ah shafaacatahu shafaacadiisii liahlilkabaa'iri dadka iyagu dunuubta shafaacati shafaacatii liahlilkabaa'iri min ummatii xadiis baa kuba yimi liahlilkabaa'iri min ummatii oo ummaddiisa ka mida uu shafaaco qaadayo maxay noqon oo yukhrijuuna min annaar marka ama yukhrijuuna min annaar naartii laga soo saarayo oo shafaaco kalele way jirtaayo nusuustee badani ay kuba timi oo axaadiisteedu ay noo sugan tahay dee dawaa'if saa muctasiliya qolooyinka ka dhigaya ruuxani kol hadduu caasi yahay inuu naar kuba iyo khawaarijiyo waa mid ay inkirayaan laakiin nusuustii kale ay saxiix oo thaabiti ay nooguba sugan tahay ayaa muxuu yahay in dee dad iyagu naar galay bal naar dee waxaweyaan u galay dee dembigoodii iyo cusyaankoodii dee tatirna way u galeen oo ehelkeedii dhabta ahayd ee ku daa'imayey ma aha in lagaga soo saari doono rasuulka ilaahay shafaacadiisa salawaat ullaahi wasalaamu calayh weliba axaadiidaasaa ku timi waa shafaaco qaadi markaasaa loo xadayn inoo la odhan cidda dee man kaana fii qalbii mifqaalu kada min iimaan ka soo saar haddana hoos baa loo dhaabici waa la yarayn intii dee qalbigiisa iimaan ruuxan kaga sugnayd ilaa ay afar goor gaadho iyo taas oo ilaa ay noqoto dee ruuxa qalbigiisa mifqaalu darrah uu kuma suganyo iimaan un ahaa ama khayr un ahaa naar ka soo saaroo laga soo saaro iyagoo gubtay acdaalde markaa sujuudun aanay naarta cunin marka dambena ilaahay dee dib inta wixii oo dhanba looga kaxeeyo janno ay gelayaan haddaba shafaacadan dambe rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa lala wadaagsanayaayo ambiyadii kale way la wadaagsan malaa'igtii baa la wadaagsan bal mu'miniintii baa la wadaagsan oo axaadiistii baabkaa ku soo aroortay marka weliba dee badankoodii ama in badan oo ka mid ah oo qalbigooda wax khayrun kuba sugnaa laga soo saaro ayaa waa xadiidka saxiixayna inooguba sugan kuba yimi ilaahay uuna odhanayo <clears throat> oo dee taas odhanayo shafaacat almalaa'ika wa shafacat alambiyaa wa shafaca maamade dee shafaca almu'minuuna markaasaa walam yabqa ilaa rabb alcaalamiin oo dee malaa'igtii shafaaca qaaday ambiyadii shafaaca qaadeen muuminiintii way shafaaca qaadeen waxaa hadhay markaa ilaahay rabbulcaalamiinkaayo markaasuu ilaahay qabdo ka soo saarayaa naartii dad aan weligoodba dee intaamala tawxiidkaa laga heli mooyaane wax khayroy sameeyeenba aanu jirin ayaa dib rabbi subxaana watacaala uga soo saarayaayo bal markaa shafaacadani waa mid dee rasuulkii ilaahay aan kuwii u khaaska ahaa u gaarka aan ahayn oo shafacaadka qaar waa lala wadaagsan dee shafacaadka qaarna isaga ayay uba gooniyiin kolley anwaacduna waa taan soo sheegnay aimada qaarkood shan yarbay gaarsiiyaan malaa hadalkeenna waabay ka yar badan tahayba waa taan leynay barhkood sideed anwaacda shafaacada gaarsiiyaana way jiraan marka wuxuu sheekhu raximah tacaala kullu hadihi alanwaac xafidahu llah kul hadi anwaac anwaacdan dhammaanteed haabitatun lahu sala allahu calayh wasalam dee kuwa lala wadaagsanaya waata aan sheegayo rasuulka ilaahay mid u sugan weeye bimuqtada alakhbaari saxiixa akhbaartii saxiixaday siay keenayso ayay uguba sugayin ila laakina annaha shafaacadaas anwaacdeeda iswadadooyo laa takuunu ila biidni illaahi tacaala ilaahay idankiisa uun mooye si kale kuma noqonayso marka rabbi idmo ayuunbaa shafaacadaasi dhacaysa oo haddaan eegno shafaacada ashafaacata alcudma ee almaqaam almaxmuud aanili waabuu yahay ee rasuulka ilaahay horta markaaba intuu hadda dadkii markay u yimaadaan oo shafaacadii ka aqbalo shafaacatoosu u gelayaa ma jirto waa sujuudayaa mudduu ku raagayaa ilaah buu ammaanayaa ugu dambayn baa idabku imanaya ishfac tushaffac uu imanayaa marka ilaahay fasaxo idankaasi maadaa shafaacadi noqono yaa rabbi ummatii bal kuwa kalena waa saas oo kale oo shafaacadu waa horta shardiga koowaad waa ilaahay subxaana watacaala idankiiyo cid iska iska shafaaco qaadaysa iyadoon fasaxaysan ilaahay subxaana watacaala u ergeyn karta oo cidda ugu ergeyn karta ugu shafaaco qaadi karta taasi ma jirto kama qaala caza wajal qul lilaahi shafaacatu jamiica man da ladii yashfac cindahu ila biidnihi ee cidda shafaaco qaadaysa isaga agtii idan la-aantiisa waa kay ma jiraan weeye waa idankiisu taasi iyadu waa mid wa qaala tacaala walaa yashfacuna ila liman irtadaa macnaha uma shafaaco qaadayaan kuwu ka raali noqdo mooye macnaha shafaacadii baa laba shardi yeelanaysa ama laba arrimoodbaa meeshii wada jira midi waa idanka ilaahay subxaana wa tacaala isagoon rabbi idmin iyo cid aan u idmin ma shafaaco qaadi karto iyada maalintaas arrinka labaadna waxa weeye ciddan loo shafaaco qaadaya waa cidda ilaahay subxaana wa tacaala kaba raali noqday dee ujeeddadu waa ruux muwaxida iimaan laga helay kaas baa loo shafaaco qaadaya walowdee shafaacada abidaalib mid khaasa ay ahayd naartiina aanu kagaba soo baxay laakiin ay khaasba ahayd taasi aan leenahay waxa weeye waa ciddii waxa weeyaan ilaahay uga raali noqday in loo shafaaco qaado bal matalan dee iyagu bal tawxiid iyo lagaba helay ayaa shafaacadan oo dee ma maleyne waa kanoo iyagu ahlalkabaa'ir dad aan khayr hagaagsan samayn iimaankaa qalbigooda kuma sugnaaye aan buurnayn dee camalkiiba uu ku siyaadi laha iyo waxyaalihii ku siyaadi laha maba wato wixii nuqsaaminaya macaasiya waxyaalahaasna way kuwa bateen haddana asalkii waa joogaayo waatan shafaacadii ay muteen bal waxaweye dee taa dadka wixii keenayay in shafaacadoodu ay socoto iimaana laga helay mooye cid kale loo shafaaco qaadaya ma jirto walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu kuwa idma uun mooye fahiya markaa xaqun xaq weeyo laa rayba fiihi shaki kuma sugna hayra annaha laa takunu ila biidn illah welibana waxaa eedaynoo laguma daro wa ilaa liman irtadaa weeye idan ilaahay uun mooyaane horta shafaacada si kale kuma noqonayso weliba ciddigiisa uu raalli kaba noqday in loo shafaaco qaado waa dee dadkaas bal asl aliimaan ba haysta taas oo kale uun mooye cid kalena shafaacadaasi ma gaadhayso walmithaaqu xaqun cahdigeenna ama cahdiga adaga ee soo arooreen nusuusta ku soo arooraya ama axaadiidna shay aan yaqiinsanaynon ictiqaadeenno rona weeye marka wuxuu sheekhu raximahullahu tacaala wahuwa aladii kii weeye akhadahu tacaala wahuwa cahdigani alladii kii weeye akhadahu allahu tacaala ilaahay qaaday min aadama nebi aadam calayhi asalaam iyo wa duriyadiisii xiina markuu masaxa masaxay bahrow dhabarkiisa biyadii gacantiisa ku masaxay oo fakharajat ay baxday minha ay waxa weeyaan duhuurtii dahrahu lafdigu mudakar baabu ahaa ee de waa duhuurtii oon lafdiga aayadda inoo soo socotaan duhuur baa kuba sugan bal haddii aayadda macnahan tafsiirkeedu yahay kullu nasamatin naf kasta oo hiya iyadu kaa'inatun ahaanaysa waa ruux kastaoo dee la khalqi doono aadam ka beermi doonta ilaa yowmi alqiyaamati ayaa soo baxday oo ilaahay iyagoo amhaali dar ee ilaahay subxaana watacaala qudradii weeye waxaa ilaa qiyaami saaca iman doona ee dad ah ayaa dhabarkiisii markaa kaba soo baxay fa calayhim iyagii oo hadda markaa de waa kaas ilaahay waa kan la khidaabayo waa kuwan u jawaabaya fahamkiiyo garashadiiba leh xaaladoodna taa weeye ayuu faakhada qaaday calayhim korkooda alcahda cahdi adag maxay ah anahu rabbahum rabbigood inuu yahay waa qarsiiyey waashadahum deetii way qirteen oo dee qaaluu bala way qirteenoo waashadahum wuxuu markhaati geliyey calaa anfusihim nafahoodii oo inay waxa weeyaan dee ay qirteen maanta oy rabbi inuu rabbigood yahay dee markaasna uu yahay keligii ka cibaadadooda mutay taas inay qirteen buu iyagii markhaati ugaba dhigay oo markhaati geliyey fashahiduu tiina way qireen oo taa wahada huwa almiisaaqu alawalu kaasi waa caadiga hore ee aad u adag wahuwa almadkuur fii qowlihi tacaala waana ka isaga lagu xusay ilaahay qowlkiisii uu yidhi waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna <clears throat> waid waqti xus akhada uu qaaday rabuka rabbiga min bani aadama ilma aadam ninba horyir bedel bay min bani aadama ka tahay bedel ishtimaal oo dee waa wax markaa bedel ishtimaal min duhuurihim dhabaradoodii uu ka soo qaaday oo ka soo saaray duriyatahum tafiirtoodii iyo wixii iyaga kaba beermayay oo dhan jiiran bacda jiiriya nasran bacda nasrin waashadahum uu markhaati geliyey oo calaa anfusihim nafahoodii inay nafahoodii dee markhaati ku noqdaan qirashadan oo uu yidhi alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiinii idinkaa khaaliqiina ahaa idin abuuray idin lahaa idinku tasarufaya dee isagu rabbigood marka uu yahayna oo cibaadadoodiina keligii kale weeye waa xaggii maka rubuubiyadii qalu waxay idhaaheen balaa maya anta rabbuna way qirteen oo rabbiga yaa tahay bay yidhaaheen shayna arrinka waanu dee markhaati waan qirnay inaad rabbiga ya tahay weye ayaan qarnay bal taasba weeyaano kullay aayadda malaa tafsiirkoodu dee hadalkeedu intan waa ka badnaan karaa mufasiriinta qaarna waa qowlkay ku gaabsadeen oo ah macnahan ay kuba gaabsadeen kuwa jaanib kale ula kacayna way jiraan oo cahdigaa hore iyadaa axaadiis kala duwanba inoogu timi barhku tafsiir bay lahaayeen kuwa aan dee tafsiir lahayna oo dee soo saarka iyo suudaca dhacayo umuuraha ay kuba sugnayd kuwa aan tafsiil lahayn se xadiidkaa saxiixa kuma sugan oo kaloo in ilaahay ku odhanayo in ka ehelnaarka ugu naar fududba naartan ma iskaga furan lahayd waxaa dhulka korkiisa ku sugan oo dhan oo dee haddaad ma iskaga furan lahaydoo uu odhanaya hayo marka xadiidka maxaa ku yimid intaa wax ka yar wax ka fudud waa isagoo dee rabbi subxaana watacaala qartoo rabbinimo uu aqoonsado ama taas ama tawxiid laba yimaada ayaan kaa dalbay waanta fi sulbi adeerka adoo dee sulbigii aadam kuba sugan oo dee waaba iyada laakiin dee axaadiid tafsiil leh oo umuuro kala duwan ay kuba sugantoo kala duwan baa jira bal dee meelaha shaarika laaagu dhowna ibnu kasiir oo kale aayaddan marka uu qabanayo dee bal axaadiisii had iyo isagaa taa kuba sharxo wixii sooba arooray dee barhkoodun baaba kolley kaba dhigay umuurahan iyadoo axaadiistaasi ay kuma timi aadamu dhabarkiisa in lagaba soo saaray lafdiga ayaduna min bani aadama ilma aadam min duhurim waa dhabaradoodii maaha dhabarkii aadaminilaadan dhabaradoodii umraha lagaba soo saaray kaba dhigeen min dalaa'il alfitra alatii aqaamaha allahu wanasabaha nasabaha o dalaaishan dee uu ruuxu ilaahay subxaana tacaala rabbinimadii kuba aqoonsanayo filadiisu markaa isaafiga tee wax ka celinayaaba aanay jirin taasoo kale iyo umuuro kuma fasirina way jiraane laakiin imaka dee maxalkeedna maga joogno sanaan kuba gaabsano dee mufasiriinta qaarna weliba aimo waaweyna ay kuba gaabsadeen macnahay kuba gaabsadeen oo ay tahay marka caalamu dar ay kaba cabiraane iyagoo amhaala dar a dhabarkii aadam lagaba soo saaray ilaahayna subxaana watacaala marka uu ku kuyihi alastu rabbikum ee waqtigaa wada qarteen cahdigaa inagu imakaya inaan xusuusnaaninba rusushuna marka dambe waatan bayaaminaysee dee adkayn iyo taas xusuusin iyo dee shareecadii iyo waxyaale ay laba yimaadeen bal taasba wadan imaka waatan kuba dhaafayne waayo dee maqaamkasa maqaalkiisuu leeyahay waxa ay tahay bal taasna haddaba cahdigaa hore waayo nusus iyo axaadiis baa kuba timi waa waxaan rumaysanahay alkhulaasa shafaacatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam liummatii xaqun shafaacada rasuulka ilaahay ummadiisa u shafaaco qaadiya shay xaqa weeye walmiithaaqu lasaliyu miithaaqa iyo ahdigaa hore ee horeeye asaligii ee calaa aadama wa duriyatihi dee waxa weeyaan la laasimiyeyna ahdigaa iyo ballankaa aadam iyo duriyadiisi laga qaadayna xaqun xaq weeye wqad calima allahu tacaala fii ma lam yazal cadada man yadkhulu ljanna wacadada man yadkhulu nnaara jumlatan waaxida falaa yusaadu fii dalika alcadadi walaa yunqasu minhu horaan usoo yar sheegnay kitaabka kolkol tartiibtiisu inaanay dee si aada u habboonayd u dhicin taasna ay keento in dee waxyaalo ay markii hore dee ama israacsanaa isku mawduuc ahaa kolkol ay kala yar durkaan oy kala fogaadaan qadarkii horeynu qaybo uga soo aragnay iminka halkan casharkan iyo ka dambeeyana waa umuuro qadarkii ku tacalluqsan baa inoo soo noqday umuuro u dhexeeyena way jiraano waa arrintaa horeen soo sheegno inay tartiibta kitaabku ee balaydhacinta badan dee kutubta caqaa'idkiiyo dee tartiibta ugu ansabsani waa xadiidkii dee jibriil oo kale ama iimaankii oo kale insaa lagu tartiibiyo oo la israaciyo umuurahaasoo dee iimaankii ilaahay subxaana watacaala la rumaynaye malaa'igtiisa la rumaynaye kutubtiisa rusushiisii saasoo kale walaba macnaa ujeedadu wixii jaanibkaasoo dhan qadarkuna waa ku jiray in meel laisugu wadageeyey iminka qadarkii oo kale aynu qaydo hore usoo aragnay haddana casharada dhowra ayaa u dhexeeyo dee arrin kale ku saabsan oo dee kuwan iminkaan kaba soo baxnay tahay iminkana haddana umuuro qadarkii kamida ah, ahointii hore kaba roon ayaaba inoo noo soo socdo halkan uu sheekhu inoogu sheegayaa kolley casharkan iyo ka kaleba aan ku jiraynaa marka wuxuu uhi waqad calima waa ogaaday allahu ilaahay tacaala nasahnaaye fii lam yazal oo wixii aan zuulin oo ujeeddadu waa ficil biil azaliyi maqsuudku oo waa ilaahay waa ogaaday fil azal buu ogaaday cilmigaasi midee isbedelay ama jaari ka horreeyey ama taasoo kale wax ku yimaadeenna ma aha ee cilmigiisa fiima lam yazal waahay waa wixii aan suurin oo ujeeddadu cilmigiisa azaliga ahaayee jaari kaba horreeyey aanu jirin wuxuu ku ogaaday rabbi waatan cadada man waa dad tiradood yadkhulu gelaya aljannata jannada oo inta jannada gelaysa tiradoodu intay tahay iyadoon dadkaba la abuurin iyadoon samooyinka iyo dhulkaba la abuurin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sii ogaado cilmigiisi asaligaa ah kuba sabqay wacdada man iyo dad tiradood yadkhulu gelaya annaara naarta cidda iyadna ahlu naarka ah oo waa tan iyadna waa la ogaaday oo dee inay lawxul maxfuudkii ama kitaabadaa hore wixii ashqiya wixii sucadaa waa ku qormaayeen haddana ilmuhu markanuu caloolgalo waa tan kitaabo dambe shaqiyun aw saciid oo kale aduu ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii azaliga ahaana waa ku sabqay waa markaa ilaahay subxaana wa tacaala intaanu khalqigaba abuurin baa wuxuu ogaa cidda naar gelaysa camalkooda iyo ficilkaa ay laba imanayaan kuba gelaysa markaa dee iyaga rasul loo soo diray kutub lagu soo dejiya wax la amro intay diiddo khilaafto iyou gelaya ujeedadu waxa weyaan tafsiil ahaana waa u ogya ilaahay shaqsi shaksi fulaan iyo fulaan iyo fulaan tiradoodu jumle ahaan intay tahay ahlu janno tiradoodu ahlunaar intay tahayna rabbi subxaana tacaala hore ayaa cilmigiisa asaliga ah umuuraha suguba sabqeeno falaa yusaadu fii dalika alcadadi koley waxa idiin taallaha oo inoo wada taalla amba waa ii taallaa weliba nusqaday daasku dabca manihin adigu waa laba dabcay kala ahaayeenuun falaa yazdaadu fi dalika markaas walaa yubasug eh, laakiin dee nusqooyinkii kale matiga ayaa waxaa kuma sugnaa dee falaa yuzaadu oo macnaha welibata kalena waa sida waafaqsan haddii dee iminka ay ahaan lahayd yazdaadu aan dayno oo kale yar tarkiibkan yar xataa fiicinayno ee yasdaadu isdaada yasdaadu waa ziyaadayaan weeye maka halkana lama ziyaadinayo wax laguma darayo weeye oo taas macno falaa yusaadu lama ziyaadinayo fi dalika alcadadi waa alcadadi makama odhanaya waa tiradaas ahlu ama tirada ahlunaarka inbaan wax lagu darayo ku biiraya ruuxna ha noqote kuma ahlujannina ruux kuma soo biiraya intaa cilmigiisii asarigaa ugu sabaqda inay ahlujanno yihiin ahlunaarkiina wax ku soo biirayaa ma jirto walaa yunqisu minhu waxna lagama nuqsaaminayo ama wax ka nuqsaamaya oo ka dhimaya haddii walaa yanqisu minhuna waxaweyaan ficilkan kaloo iyo naqasa waaqidi laazim buu noqdaa mutacadi buu noqdaa kolkol aktar min maadee mafcuul baabuu qaataa waa iska axwaashis ma nuqsaamayo oo wax ka dhinmayaana ma jirto haddaan iska majhuul can isaga dhimaysano bal taas iyadu waa mid sharixna waa inoo dambeeya wakadalika saas oo kale afcaaluhum afcaashoodna saas oo kale